الأولى الثانية لثالثة مع ابن السعوديين فوائده جدا بعيدة إن القرار الثالث مصمم نعم وحوزي اليوم وحوزي الثاني يوم إن خلطاء وروليتي maaragtay kusoo laabtay sameeyo maasha allah axkaam huna fi usuul lfiqi waxay u qeybsataa baan dhowr qaybood meeqa qaybood bay axkaamta u qeybsataa toddoba qaybood maxaa ka mid ah nacam alwaajib walmanduub wlmubaax wlmakruuh wlmaxduur alsaxiix wlbail ayib axkaam atakliifiya waa labada dambe goonida ku horana axkaam alkhamsa baa la yidhahdaa oo shantaa ayib maxaa la yidhahdaa waajib maxaa la yidhaahdaa sunne kuwaasna kitaabka ayaa inoo qoray insha allahu tacaala intaa yaroo deg deg ah uga tegaynaa maanta insha allahu tacaala aqsaamu lcilmi aqsaamu lcilmi cilmigu qeybaha uu qeybsamo waalcilmu addaruuriyu cilmiga daruuriga la yidhaahdo bimacnaa waa isagoo yidhi laba qeybood buu uqeybsamaa marka wuxuu bilaabay labadii qaybood mid ka mid a ah inuu ku tacriifiyo aqsaamu lcilmi qismaani alcilmu daruuriyu cilmiga daruuriga ah ee aan u baahnayn isagu cilmiga daruuriga waxaa la yidhaahdaa qasab ahaan cilmiga lagu ogaado waxba aan kaaga baahnayn daruuri weeye ee si waxaad isaga ogaanaysaa qofku qof walba uu iska ogaan maabaa la yidhaahdaa laa yaqacu aan ku dhicin ama aan ku imaanin can nadarin fiirfiiro iyo wastidlaalin daliil raadin uma baaha ayib kal cilmi buu la mid yahay sida cilmigii alwaaqici dhacay biixda alxawaasi waxyaabaha dareemayaasha mid ka mida alkhamsa ee shanta ixda alkhawaas ee alxawaas dareemayaasha mid ka mida alkhamsa ee shanta wahiya dareemayaasha laga hadlay waxaa weeye alsamcu maqal waalbasaru arag washamu urin waalamsu taabasho iyo wadawqu dhadhan waxyaabaha dawqa lagu dareemo aw amase cilmiga daruuriga waxaa la yidhahdaa bitawaaturi isdabajoog wixii ku dhaca tawaatur dad badan oyna suuragal ahayn inay shay been ah tawaatu ku sameeyaan baa sheegay marka tawaatur buu isna ku dhacay kaasi waa cilmiga daruuriga ah waxaa lagu ogaadaa mid ka mida shanta dareeme wixii lagu ogaado iyo wixii ku yimaado tawaatur iyo istabajoog oo jamaaco badani ay ka sugnaaday oonay suuragal ahayn inay been isku raacaan kaasi waa cilmiga daruuriga ah wa ama alcilmu cilmigii almuktasabu la kasbanayay la shaqaynayay oo la kasbanayay isaga fahuwa isagu maa weeye yaqacu ku dhacaa can nadarin fiirfiiro iyo wastidlaalin daliil raadin kii lagu helaa la yidhahda cilmiga nadariga almuktasab annadari baa u jeedaa wanadar maxaa loola jeedaa naftiisa in la fasiro annadar huwa isagu waxaa weeye alfikru waa ku fikirid fii xaali lmanduuri fiihi ka la fiirinayo oo lagu fikiraa la yidhahdaa nadar waxaa la yidhaahdaa waxa la fiirinayo oo lagu fikiro wal istidlaal daliilna waxaa la yidhaahdaa dalabu daliil daliil in la raadiyo wadaliilu daliilka naftiisu muxuu yahay huwa isagu almurshidu waa kii kugu hanuuninayay ila almatluub shayga matluubka oo la raadinayo o la dalbayay kii kugu hanuuninaya alcilmu daruuri waxaa la yidhahda buuhi sheekhu maa laa yaqacu can nadarin wastidlaal waxaan u baahnayn maxaa ka mid a waxaan daliil u baahnayn waxaa ka mid a biana naara xaara maalan dabku inuu waxgubo uma baahna daliil haddaad tirada hadda dab baan shidayaa dabkan inuu waxgubaan daliil u raadinayaa waxba kaagama baahna ayib wa ana alkacba qiblat lmuslimiin maalan kacbadu inay tahay qibladii muslimiinta waxba daliilkaaga ma baahna muxamed inuu yahay rasuulkii ee ummadan daliilkaaga ma baahna cilmi daruuri a ah baa la yidhahda oo iska xasilayo oo waxuu qof walba ogaanayo alcilmu alxaasil waxaa la lamida ah isagana tawaatur kii ku yimid tawaaturku waa isdabajoog baan nidhi waxaa weeye jamaaco ooy mustaxiil tahay tawaatu iyo heshiis inuu ku dhaco kadib iyo been inay isagu ku kulmaan ayuu ka sugnaaday ayib maalan biwujuudi beledin lam tarahu maala magaalo aada arag oo kale maka maka oo kale hadda waad maqalay qof walba oo muslimiinta magaalada maka waa iska yaqaana ama ha taga ama yuusan tegin waxaan ka warinay oo warkaasi nooga yimid jamaaco tiro badan oyna suuragal ahayn inay been ku kulmaan ayib iyo maalan wii dhacay waqaaicdii dhici jirtay xiliyo lasoo dhaafo dagaalkii beder oo kale dagaalkii ucud oo kale qof walbao muslimiinta uu iska yaqaana macnaha macnaahawn iyo magaciisuba wuu soo gaadhay dadku naga soo gaadhay baa ah, jamaaco ayna suuragalahayn inay isku raacaanbe ayib waxyaabaha xawaasta lagu dareemayo iyagana ayaa ka mid ah waxyaabaha ee indhaha aad ku aragto daliilkaagama baahna sidaa dadabkaas oo kale sheegayna iyo waxaad dhagaha ku maqlayso sida eh, meelaha aan hadda ka warramayno oo kale iyo waa waxyaabahaasa la yidhahdaa shayga macaan oo kale dowqa dhadhan inay sokorta oo kale ay tahay shay hadda macaan hadaad tirada daliil baan raadinayaa laa taxtaaju ilaa daliil waxaa weeyaan dhadhamadii baad ku dareemaysaa tawaatur waxyaabaha la yidhaahdo maxawaastu waa waxaas cilmiga laakiin muktasabka ah oo ah ka nadariga ah waa waxa ku yimaadaa can nadarin wastidlaal mil tusaale haddii aan sheegno cilmi maalan manidu inay tahay nijaaso almadyi almadyu walwadyu walmaniyu saddexdaasaa kala jira manida oo midda ilaahay subxaana wa tacaala ee binu aadamkan ka khalqo iyadu inay tahay nijaas iyo inay tahay daahir waa masalo khilaafa sharciyan oo culimmadu isku hayaan qolaba dhinacay rajaxaan laakiin jumhuurtu ha rajaxaan sida badan inay tahay daahir laakiin way jiraan culimo dhahaya waa nijaas laakiin labada shay oo kale oo la yidhahdo madyiga iyo wadyigu waa nijaaso inay daliil leeyihiin waa inaad raadisa daliilkoodii an nadarin wastidlaal waxaad ku ogaan kartaa inay nijaaso yihiin shaygaa madiga la yidhahdo iyo wadiga la yidhaahdo daliil loo raadiyay u baahan yihiin ayib tawaafka widaaca waa waajib waajibbaa ma ruknibaa ma sunna ayib caqdiga ijaarka la yidhahda waa caqdi laazimu tarafayna ah. cuquudda hadda aan guryahan ku jirna ijaarka ah ee kareysano waxaa weeyaan waa caqdi laazim ah yani waxyaabahaasoo kale wax daliil u baahan buu rabaa inuu miaal ahaan kugu tusiyo can nadarin wastidlaal unbuu ku imaan daliil baa loo baahan yahay nadarka waxaan idhi naftiisu haddii lasii qeexo waa ku fikirid lagu fikiray xaal almanduuri fiihi waxa la fiirinayo oo lagu fikiro waa maa alaban limacrifati xaqiiqati sababta ad ugu fikiri shaygan madyigu ma nijaasa mise maaha daliil aada u raadine waa inaad macrifo xaqiiqadiisa ogaato xaqiiqadiisa ood ogaato nadarkaasina waa inuu daliil aan shuhbo ahayn uu ku taagan yahay oo asalku isagana uu ku qotomo ayib almanduuri fiih wlstidlaal istidlaalka waxaana waa alabu daliil ujeedada daliilku maa yastanidu bihi min nasin aw ijmaacin aw qiyaasin baa la yidhahdaa daliil somayna odhan daliil nas oo ah aayad iyo xadiid labadaasaa naska laysla yidhaahdaa ijmaac culamadii baa ku kulmay waa qiyaas afartaasay adiladu noqon doonaa dhowaan baynu u tegi doonaa insha allahu tacaala ayib annadar marka iyo wal istidlaal labadoodu bimacna waaxid waa uun hal macnay yihiin haa labadoodu waa hal macno ee mid walbana waxa weye yu-addi ila lmatluub ujeedadii loo jeeday wuu ku gaadhsiinayaa markaad nadar iyo istidlaal leedahay laba shay ma kale waa uun hal xababay isku noqonayaan daliilku naftiisu waa shayga kuu geeya wixii la rabay buu ku tusaa adaliilu isilaa maa yumkinu tawasul bisaxiixi nadari fiihi ilaa matluubin khabariy daliil baad keentay masale soo maaha warku waa joogsad waxay waxaa sheekhu maxaa u daliila ah? aayat hiblaa daliil u ah ama xadiiska fulaan baa daliil u ah warkii waa inuu istaago matluubkii iyo ujeedadii la raadinayay buu ku tusiyey maxaa kaloo marka kaa maqan ayib waalcilmu cilmigii addaruuriyu ee qasab ahaan loo ogaanayay maa shay weeye ama waa cilmi laa yaqacu aan ku imaanin can nadarin fiirfiiro iyo wastidlaalin daliil raadin kuma yimaado uma baahan kalcilmi buu mihaalku ugu soo qaaday sida ogaalkii alwaaqici ama cilmigii alwaaqici ku imaanayay biixda alxawaasi dareemayaasha mid ka mid a ah alkhamsa ee shanta alxawaas alkhamsa maxaa la yidhaha alaxkaam alkhamsa shalay soo marra waxa la yidhahdo alaxkaam alkhams almaqaasid alkuliya oo alkhamsana way jiraan alxawaas alkhamsana hadda maantaan maraynaa xawaas dareemayaasha shanta waxaa weeye alsamcu waa maqal wixii maqalka ku yimaada waxa dareentay walbasar aragga washamu urinta wixii sanka lagu dareemo lagu uriyo walamsu taabashada iyo wadawqu dhadhaminta intaasaa la yidhaahdaa xawaas dareemayaasha shanta ahaa aw amase bitawaaturi isdabajoog wixii ku yimaada oo ka yimaada jamaaco tiro badan warka kala warisay suragala ayna ahayn inay been ku kulmaan wa ama alcilmu cilmigii almuktasabu la kasbanayay waa cilmiga nadariga ah een kaa hore isagu ahayne fa huwa isagu kaas cilmiga maabaa la yidhaahdaa yaqacu ku dhaca oo ku yimaada can nadarin firo iyo wastidlaalin daliil labadaana waxaan idhi hal midun bay noqonayaan wanadaru nadar waxaa la yidhaahdaa huwa isagu alfikru waa ku fikirid fii xaali lmanduuri fiihi kan la fiirinayo ee masalada la fiirinayo oo lagu fikiraa la yidhaahdaa wlstidlaalu daliila alabu daliili daliil raadin baa la yidhaha nafteedii oo daliil la raadiyo wadaliilu daliilkuna huwa isagu almurshidu waaba ka tusiya ila lmatluubi waxa matluubka oo la raadinaya waxa tusiya weeye intaa aadda aan aqrinay iyo qaabkii aan u fasiray iyo wixii aan soo qaadanay mihaalada haddaad fiiriso haddaad hoos la socoto ood fiirisana intaanbaa ku qoran marka faydadaasay leedahay inaad midka sharaxa aada fiiriso mana baahnid inaad caqrido ood ku mashquusho uma baahnid insha allahu tacaala tacriifu danni washaki tacriif addanni washaki waxaan rabnaa inaan baranno oon kala tacriifino oon qeexno tacriif kulen waa qeexid eh danni maxaa la yidhahdaa malo maxaa la yidhahdaa shakisa maxaa la yidhaahdaa labada haddaan tacriifino waxaa kaloo isagana laga loo baahan yahay in la sheego wahmi maxaa la yidhaahdaa waa dhanni iyo wahmi iyo shaki saddexdaasaa la kala sheegayaa dhannu dhanni sidiisaba malo waxaa la yidhaahdaa tajwiizu amrayni laba arrimood in la baneeyo axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min al aakhari ka kale waa dhanni laba arrimood baa masaladaa ku soo aroorisay labada arrimood eed ku fikirtayna ama aada ku soo aroorisayna mid baa adiga kula rajaxan hada huwa dhann alraajix dhanka kale oo min alaakhar midka uu ku yiri maxaa la yidhaha magaciisa marka laba dhinac haddaan intaan ku fikiro mid ila xoog badnaado dani baan u bixinay kan laga xoog badan yahayna wahmi baa la yidhahda shaki maaha wahmi wey kaamuna inoo qorin waa wahmi waad ku qoran kartaa min alaakhar halkuu yidhi intaad siiso maaragtay calaamad almarjuux kan laga xoog badan yahay alwahmu weeya ayib kaasi waa dani waan tacriifinay washaku shakina waxaa la yidhaahdaa tajwiizu amrayni laba arrimood in la banneeyo laa masiyata wax ee dheeraad a ah uusan u sugnaanin leexadihimaa midkood calal aakhari ka kale waa tajwiizu amrayni laba arrimood ood bannaysay laa masiyata wax dheeriya leexadihimaa midkood ma leh calal aakhari ka kale kama leh way saman yihiin waa shaki baad odhan kartaa marka maslada waan ku shakisana maslada haddaad tirahdo shaki baan ka qabaa ama hawshan sideedaba waan ku shakisanahay waa yatasaawal amraani labada arrimood way sama yihiin markaa dhinacna kuuma rajaxna haddii intaad ku shakido labada dhinac mida kuu rajaxnada dhanni xoog laad haysaa haddii dhinacii laga xoog badnaa ay noqotona wahmi baa la yidhaahdaa waxa kitaabkan sidaan shalayba soo sheegnay waa qawaacid iyo usuul weeyaan waa asalkii ugu horreeya aasaaska dhagax wey marka waa in lagu baro oo la tacriifiyo horta ashyaada waaweyn ee qawaacidda ah oo asalka lagu fadhiya marka marka wuxuu rabaa inuu kuu sheega keliya waxaa weeye maxaa dhanni la yidhaahdaa maxaa wahmi la yidhahda uu ka tegay iyo maxaa la yidhaahdaa shaki wa dhanni waxaa la yidhaahdaa tajwiizu amrayni laba arimood inaad banayso laba arimood baa kula wada quman wey meesha laba arimood baa labaduba maskaxdaada ku jiraan tajwiizu amrayn axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale adhar imaamu nawowi raximah llah fi kitaabihi alminhaaj markuu qorayay aqwaal buu ku shaqeeyaa koob iyo toban qowl ah koob iyo tobankaa qowl waxaa ka mid a adhar baa ka mid a aladharu wاlmashhuuru wاlصaxiixu wاlnasu wاlqowlu wاlqowlaani wاlsaqiimu marka adhar haddaad tiraahdo ama saxiix aad tiraahdo muqaabil buley kasoo horjeeda oo ah adhar haddii la masaladu waa siday ku xoog badan tahay sidaasuu imaamu nawowi u adeegsaday wa fil adhari hadduu ku yidhaahdo waa sida uu rajaxay weeyaan marka maxaa kasoo horjeeda wahmi oo marjuuxa kasoo horjeeda laga xog badan yahay dadka looma fatwoon karaa la yidhahda haddii adharka unbaad fatwoon kartaa iyo saxiixa laakiin muqaabilka kasoo horjeeda lama fatwoon karo adugu waad ku dhaqmi kartaa bay yidhaahdaan laakiin dadka looma sheegi karo wa dhannu dhanniga tajwiizu amrayni baa la yidhaha laba arrimood in la badneeyo axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale oo isagana wahmigu markaa la baxay magaciisu marjuuxaas wa shaku shakigana tajwiizu amrayni baa la laba arrimood in la badneeyo laa masiyata wax dheeri ah uusan u sugnaanin liaxadihimaa midkood cala alaakhari ka kale wax masiya kamale tacriifu usuuli lfiqi wa abwaabihi halkan waxaan ku tacriifinaynaa usuululfiqi iyo abwaabtiisa la yidhi haddii aada xusuusato shalay waxaan soo marnay tacriifu usuuli lfiqi biictibaari maada biictibaar halkan waxaa weeyaan u fiirso tacriifu usuuli lfiqi biictibaari mufradayhi labadiisa mufrad marka la fiiriyo shalay waa inaga ishaaraynay labadiisa mufrad marka la fiiriyo labaatan iyo somtin baan inuu ku dhigaayo meeqa wey safxada labaatan iyo afar bay aniga ii tahay kii shalay baan yaan ka wadaa wuxuu tacriifu usuuli lfiqi biictibaari mufradayhi baan soo marnay soddon iyo tacriifu usuuli lfiqi biictibaari mufradayhi soddon iyo toddoba miya soddon iyo toddoba bejka haddaad fiiriso soddon iyo toddoba waxaan shalay kusoo maray tacriifu usuuli lfiqi usuul fiqi in la tacriif biictibaari mufradayhi labadiisa mufrad haddii la aan u jeedno ictibaari mufradayhi baan kusoo tacriifinayo asalna waan tacriifinay waxaan nidhi maa yubnaa calayhi hayruhu faracna waan tacriifinay waxaan nidhi isagana maa yabni calaa hayrihi waxa ku dhisma waya halkaa markaan shaarinaba waxaan nidhi tacriif kalaa jiro oo waa tacriifu usuulilfiqi in la tacriifiyo wa abwaabihi biictibaarihi la qaban lihada alfon waya bictibaarihi waad qoran kartaa biictibaarihi marka loo fiiriyo laqaban inuu u yahay magac iyo laqab lagu barto <clears throat> lihada alfanni fankan usuul fankan usuul fiqiga ah ka hadla mayna biictibaarihi laqaban markii la yidhaahdo laqab ahaan laqabku waa shayga maa yadullu calaa madxin aw damin baa la yidhahdaa laqab wixii ku tusa ammaan ama cay ku tusa sidiisaba laqab baa la yidhaahdaa amiir lmuminiin oo kale markaad leedahay amiir lmuminiin waa laqab oo ku tusinaya madxi iyo ammaan bilmunaasaba shalay amiirulmuminiin baan ku xusuustay mar baa ka hadlaynay baabu takliibka waxaa la yidhaha waxyaabaha labada shay oo mid la qallibay alcumaraani markaan lahayn waxaan filay inaan idhi cumar iyo rasuulka ha waa cumar iyo abubakar weeyaan waxyaabaha aan lahaa taasoo kale inaad ugu baraarujisaan yaa mudan marka dambe insha allahu tacaala cumar iyo abubakr haddaan idhahdo nin bay carabtu waxay u bixiyeen anfunaaqa anfunaaqa sanhalaadle la yidhahdaa sanhalaadle marka mucayba mise waa ammaan waa la caayay ninka sanka geeloo kale u leeyahay marka micneheeda waxaan ka wadaa laqabkii uun marka kaasaa la yidhahdaa laqaban waa shay lagu naanays baa inagu nidhahdaa naanays lihada alfani fankan marka kaas bal aan maanta wa cilmu usuul lfiqi cilmiga la yidhahdo usuul lfiqi duruquhu waa wadooyinkiisii weeye calaa sabiili اlijmaali si duuduuban in loo barto iyo wa kayfiyat lstidlaali bihaa iyo qaabka loo daliishanaayo waa intaa tacriifku ka bixiyey fan ahaan markii la yidhaha hala tacriifiyo cilmu usuuli lfiqi usuulu fiqiga cilmigiisu turuquhu waa wadooyinkiisa weeye wadooyinka uu ku yimaado calaa sabiili اlijmaal si duuduuban iyo wa kayfiyat اlstidlaali bihaa iyo qaabkii loo daliishan lahaa iyo kayfiyadeedii habkii loo daliishan lahaa ayib wa abwaabu usuul lfiqi abwaabu usuul lfiqi usuulu fiqiga abwaabtiisu waa aqsaamu lkalaam kalaamka aqsaamtiisa wey bal u fiirso hadduu kuu tirinaya kitaabka dhan wuxuu ka hadli doonaa waa intaan yaran hadda sheegayn kitaabka si aad usii ogaata baababkuu ka hadli doono wa abwaabu usuuli lfiqi usuulu fiqiga abwaabtiisa iyo baababka uu ka hadli doono koow waa aqsaamu lkalaam kalaamka qaybihiisa waalamru wax la yidhahdaa amar wannahyu wax layska reebi doono waalcaamu waalkhaasu labadaasoo iska soo horjeeda caam iyo khaas wax badan baad masaa-isha ku maqasha waxani waa caam waxani waa khaas caam iyo khaas maxaa la yidhah baad kitaabkan ku baran doontaa wlmujmalu wlmubayanu mujmal wax duuduuban iyo mubayan wax la cadeeyey kitaabkanbaad ku bara halkaa wuxuu ka tegay adduunkiinu qoray almulaq wlmuqayad almulaq wlmuqayad waa masale mulaqa iyo muqayad qeyd baa masaladan la socda aayatu hebla waa mulaq laakiin aayatu heble ayaa la qayday halkaasaan ugu tegi doonaa insha allahu taala oo qaydkii raacday oo raacisay allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay in la xoreeyo addoon aayaadka qaarkood addoon un baa la yidhi aayaadka qaarna mu'mina a ah baa lagu daray fiirso dad fiiriso mu'mina marka aayaadka ka reebay mu'minada in sheegin aayaadkan dhahay mu'minada lagu qaydaya marka waa muqayad iyo muطlaq mujmal iyo mubayan wax duuduuban bay aayatulhibla sheegtay mubayanna melebla lagu faahfaahiyey wاlظaahiru wاlmuawal daahir maxaa la yidhaahdaa muawalse maxaa la yidhaahdaa wlafcaalu wax la yidhaha buu ka hadli doonaa afcaal waa afcaalu rasuuli weeye sala allahu alay wasalam afcaal buu kitaabku ka hadli doonaa wاnnaasikhu wاlmansuuq naasishagana wax nasakhay aayatuhebla aayatuheblaa nasakday qur-aanka waa ka buuxdaa afar baan qaybin doonaa insha allahu tacaala naasikh iyo mansuukh walijmaac ijmaac masaladan waa ijmaac adilada ku jira halkanaa lagu maxaa ijmaac la yidhahdaa goormu guntami karaa goormuna guntami karin walakhbaar akhbaar maxaa la yidhaahdaa akhbaarta waa axaadiistii buu ujeedaa ahbaar khabarkiibuu isagana qeexi doonaa kitaabku inoo sheegi doonaa siduu ku sugnaado khabaru laaxaad khabaru tawaatur alakhbaar waalqiyaas waa daliil kale wey qiyaas masalatu heblo masalatu hebla looga qiyaastay ayib masalatu hebla ayaa looga qiyaastay walxadr walibaaxa alxadru xaaraan maxaa la yidhaahdaa ibaaxa maxaa bannaan wa tartiibu اladila iyo adilada oo la kala tartiibiyo alkitaab wاlsunna walijmaac walqiyaas tartiibu اladila wa sifatu lmufti qofka fatwoon kara ee dadka masaa-isha ka jawaabi kara tilmaamhee buu leeyahy sifatu lmufti annaga cid waliba way noo fatwootaa soo maa walmustafti kan fatwada dalbaya naftiisu sifaad buu leeyahay aadaab baa jirta wax wax loo weydiiyey iyo usluub wlmustafti sifadee buu leeyahy kitaabka wuxuu ku gebagabayn doonaa waaxkaamu lmujtahidiin nimanka mujtahidiinta ah oo ijtihaadka darajadaa gaadhay axkaam bay iyaguna leeyahay kow iyo laba lagu odhan doono ayib kitaabkan sidiisaba intaanu ka hadlaya insha allahu tacaala intaasoo baab baa mid walba wax ka sheegi doonaa haddii alle marka laba shay buu halkan ku sheegay tacriifka usuul اlfiqi bictibaarihi laqaban lihada alfan tacriifkiisa inuu yahay ee laqab uu u yahay ama um, um, naanays uu fankan hadda aan joogno usuulu fiqiga inaad ku barato iyo abwaabta uu ka hadlo oo iska tiraa iyadu mid walbana gooni buu kugu imaan doona wa cilmu usuul اlfiqi uruquhu baan nidhi tacriif usuul اlfiqi bictibaarihi laqaban lihada lfan markii la weydiiyo waa uruqu calaa sabiili اlijmaal wa kayfiyat اlstidlaali biha cala alaxkaam qaabkii loo deliishan lahaa hal buu ka tegay wa macrifatu xaali lmustadil wa macrifatu xaali lmustadil ninka wax deliishanaya xaaladiisa oo isagana la barto wahuwa lmujtahid wey ninkaas waa meesha kitaab ku dhammaan doono rabaa inuu kutusiyo mujtahidka marka waa saddex shay tacriifkiisu duruquhu calaa sabiili اlijmaal wadooyinkiisa si duuduuba inaad u barato wa kayfiyat اlistidlaali biha cala alaxkaam qaabkii axkaamta loogu daliishan lahaana ilan kitaabkan waxaan nidhi qur-aanka iyo axaadiista sidaad wax uga qaadan lahayd buu kaa caawinaya kitaabka usuulfiq waa sidaa saad labadaa u fahmi lahayd buu kaa caawin insha allah ayib wاlistidlaalu biha cala alaxkaam iyo wa macrifata xaali lmustadili ninka wax daliishan xaaladiisa ood barato hada huwa tacriif ayib maxaa dhiman abwaabtiisa inaan sheegno kayfiyat listidlaali bihaa markuu isagana uruq lfiqi almuraad adilat lfiqi alijmaaliya uruq markaad kelimada haddaad istiraado maxaa la yidhaahdaa ilan waxaan idha uruquhu calaa sabiili اlijmaal uruqda fiqigu ujeedada hadda looga jeedayo waa adilat lfiqi اlijmaaliya waa adilada fiqiga ee duuduubka ah waa maxay maxaa laga wadaa alqawaacid alcaama wey waa qawaacidda caamka ah taasaa la yidhaha usuul fiqi qawaacidda caamka ah allatii yaxtaaju ilayha alfaqiih oo minka faqiih u baahan doono ninku faqiih markuu yahay oo maxaa ka mida maalan almru lilwujuub inuu keeno waa adilo caama waa kaa sidaa duruqda ku rabaa inuu kutusataa wey amarku muxuu keenaa horba waxaad maqashaa walamru lilwujuudi ilaa in wujida saarifun amarku sidiisaba waajib wuxuu keena lilwujuub haddii aan qariino ka leexisa la helin amar walba wuxuu keeni waajib haddii aan qariino la helin qariino haddii la helo waa laga leexin doona wanahyu litaxriim nahyiguna taxriim buu keenaa walijmaacu xuja ijmaacu waa xujo haadaa huwa usuulu fiqiga masaa-ishiisa caamkaee laga hadlay taa weeyaan qawaacidda caamka een rabnaayo waa midda midda uu leeyahay uruq ayib calaa sabiili اlijmaal iyo wa kayfiyat listidlaali biha kayfiyat listidlaal waa midda hadda aan ka hadlaynay oo iyadana qaabka loo daliishado wa abwaabu usuul lfiqi usuul fiqiga abwaabtiisu waa aqsaamu lkalaam waa kalaamka iyo qaybihiisa wاlmru amarkii wاlnahyu wuu ka hadlay wاlcaam wاlkhaas maxaa la yidhahdaa caam iyo khaas wاlmuطlaqu wاlmuqayad maxaa la yidhahdaa wاlmujmal wاlmubayan maxaa la yidhaahdaa wاlظaahiru wاlmuawal maxaa la yidhaahdaa walafcaasha uu ka hadla waa ma afcaasha rasuulka wey walnaasikhu walmansuuq kii wax nasakhaya iyo kii la nasakhay walijmaacu walahbaar ijmaacii culimada iyo akhbaartii oo ah axaadiistii rasuulka walqiyaas qiyaas masala masle looga qiyaasan qiyaasanaya walxadru xaaraam ee maxaa la yidhaahdaa walibaaxa maxaa wax bannaan leh waxaa lagu odhan yani ashyaawo shay walba asalkiisu miyuu muxuu aha horta waxubaa in laga hadla waxaa laga yaaba qof inuu yidhahdo wax walba awalkii hore iska banaana qofna inuu yidhahdo oo seed oo dhan wax banaan waxaada daliilu haynin miyaa leeda wuu banaanya kitaabkaa ka hadli doona wa tartiibu ladilati iyo adilada in la kala tartiibiyo maraatibta bay kala wa sifatu lmufti qofka fatwoon kara maxay tahay tilmaamihiisu shuruud baa loo xidhi doonaa wlmustafti ninka fatwada dalbaaya naftiisu asiinu wataau lialabiyatayn baa la yidhahdaa haddaad eray sidaadaba siin iyo ta ku aragto dalab iyo codsi baa meeshaa ku jira wlmustafti ninka fatwada dalbaya raadinaya waya wa axkaamu lmujtahidiin iyo nimanka mujtahidiinta axkaamta ay leeyihiin ayib abwaabtii usuul fiqi markaadaan bilaabaynaa iyagana inaan koow iyo laba muxuu ka bilaabay sheekhu abwaabu usuul lfiqi maxaa kow uu yidhi aqsaamu lkalaam soo ma odhan alkalaam kalaam maxaa la yidhaahdaa kalaam maxaa la yidhahdaa wuxuu raacay halkan naxwadii naxwadii buu raacay alkalaam halkan marka waxaan kow sheegi doonaa alkalaam biictibaari maa yata'alafu intaa ku qoro alkalaam waxaan ka hadlayna waxaa weeye biictibaari maa yata'alafu waxa uu isaga dunmo kalaamku marka la fiiriyo si kalean haddana dhawaan u tacriifin doonaa alkalaam halkan waxaan ka rabnaa kalaam biictibaari marka loo fiiriyo maa yata'alafu wuxuu isaga dunmo fa amaa aqsaamu lkalaami kalaamka iyo qaybihiisu kalaamka qaybihiisa faaqalu maa yataratabu yatarakabu dhe aqalu maa shay kan ugu yar oo yatarakabu uu isaga dunmo minu xaggiisa alkalaamu kalaamku waa ismaani laba ism zaydun qaa'imun aw ismun wa ficlun ama ismi iyo ficil inuu isaga dunmo kalaamku ismi iyo ficil jaaa zaydun أو ficlun wa xarfun ficl iyo xaraf in qaama zaydun ama in qaama ama maa qaama aw ismun wa xarfun ama ismi iyo xaraf ayib aqsaamu lkalaam wuxuu ku yihi sheekhu aqalu maa yataratab yatarakabu minhu lkalaam wax ugu yar oo kalaam isaga taga sidiisaba sabab baa la isweydiin karaa sababu dikri sheekh aqsaam alkalaam wamaa yataalafu minhu yani waxyaabaha uu muxuu halkan ugu sheegay innaga naxwe meesha kuma hayno sababta ugu sheegay waxa weeyaan usuul lfiqi ahlu lusuul bimabaaxith alkalaami wa aqsaamihi mabaaxitha inta badan uu ka hadlo mabaaxith naxwiya wa balaaqiya way ku jiraan walidaalika baan gaari doonaa balaaqadiina majaaz oo kalean gaari doonaa inagoo ka hadlayna majaaz marka iyo qaybo lamid ah iyo xaqiiqa iyo luqawiya iyo xaqiiqa curfiya ayib naxwada iyo balaaqada walidaalika madhalka usuul waa inuu qofka usuulfiqi dhigan naxwadiina wax ka garanayo usuululfiqi yactamidu cala alkitaabi wasunna walistidlaali bihimaa baa lagu fiirso meeshuu ka keenay usuulfiqigu wuxuu ictimaadaa uu ku tacalluqaa kitaabka alle iyo sunnada iyo in la daliishado labadoodaa fahamkooduna wuxuu kusii xidhan yahay alluqa macrifa alluga alcarabiya in iyagana la garto marka sidaasayna u kala maarmaynin in fan walba meesha wax ka soo galo naxwadii soo gasho balaaqadii soo gasho ila mid waliba wuxuu u khidmaynayaa kitaabka alle iyo sunnada u khidmaynayaa ayib fa amaa aqsaamu lkalaami marka kalaamka qaybihiisa kalaamka isilaaxi huwa lafdu lmufiid lmurakabu bilwadci waa kii naxwadu ku tacriifinayay fa aqalu maa yatarakabu minhu lkalaam waxa ugu yar uu isaga tagaayo waa ismaani laba ismi weeyaan laba ismi ayuu isaga dunmaa ayib allahu rabbuna muxamadu nabiyuna aw ismun wa ficlun ama ismi iyo ficli jaaa alxaqu wazahaqa albaail jaaa ficil maadi alxaqu faacil zahaqa ficil maadi albaail waa faacilkeedii marka sidaasoo kale aw ficlun wa xarfun ficl iyo xarf maa qaama ma istaagin maa waa is waxaa weeyaan maa qaama ama walam yaqum lam iyo maa oo xarafkiya qaamo oo ficla ayaa lagu daray aw ismun wa xarfun ama ismi iyo xaraf yaa allah yaa rasuul allah munaadihii oo kale marka yaadaas oo la horgeliyo weeyaan baa maaragtay ismi wa marka yaadi oo xarafkiya iyo allah oo ah ismi marka waxyaabaha uu isaga dudmo oo ism uu isaga yimaado kalaamku abuu rabaa inuu intaa kugu tuso fa aqsaamu lkalaami fa aqalu maa yatarakabu waxyaabaha ugu yar uu isaga taga kalaam minhu xaggiisa alkalaamu kalaamku ismaani waa laba ismi aw ismun wa ficlun waa ism iyo ficil aw ficlun xarfun waa ficil iyo xaraf aw ismun xarfun waa ism iyo xaraf intaasuu isaga yimaadaa aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisa bictibaari madluulihi halkan isagaaba kuu qorayba bictibaari madluulihi halkii hore maxaa nidhi alkalaam bictibaari maa yataalafu baan nidhi kalaam bictibaari maa yataalafu wuxuu isaga dunmo markii la rabo in la barto waa laba shay ayb ama aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisa bictibaari madluulihi waxa uu ku marka isagana loo loo fiiriyo sidan buu u qaybsami doonaa waalkalaamu kalaamkii yanqasimu wuxuu u qaybsami oo kale ilaa amrin amar iyo wa nahyin nahyi layska reebay wa khabarin war waa warbixin wa istikbaarin wa raadin istikbaar maxaan ku yiri mar dhoweyd asiinu wataa lialabiyatayn baa la yidhahdaa asiinu wataa yadullaani alab alab bay ku tusinayaan mar walba meel walba ku aragto siin iyo ta marka maxaan ka fasiraynaa markaan fasirayno wa khabarin war ayaan nidhi iyo waistikbaarin war raadin waa alab meesha ku jira wayanqasimu wuxuu u qaybsamaa oo kale kalaamku aydan ilaa tamanin wa caradin wa qasamin yanqasimu aydan ilaa tamanin wax la rajaynayo tamani la tamaninayo wa cardin iyo bandhig iyo wa qasamin dhaar intaana kalaamku waa u qaybsama ayib culimada qaar iyo kutubta kale insha allah markaan gaadhno waxay u qaybin doonaan halkan yanqasimu ilaa khabarin wa insha bay dhihi doonaan qaarkood ilaa khabarin wa insha khabar wax dhacay iyo insha wax hadda la amraayo inshaagii marka oo la dhalinayo insha waa wax hadda la bilaabayo amar iyo nahyi iyo soo wada gelay markaan kuleeya waxaa samee waa insha markaan kuleeya ha samayna waa insha marka wax badan baa soo gel marka kaasa ka kooban bay dhaan in loo loo kala qayqaybiyo waxaa ka sahlan in la yidhahdo ilaa khabarin wa insha ayib ilaa amrin buu yihi sheekhu marka amar maxaa la yidhahdaa maa yadulu calaa alab اficli amar waa intaa un maa yadulu calaa alab اficli wax ku tusa ee ficil samee maalan waxaan ku ihi aic waalidayk labadaada waalid waa inaad aeecdo aic waalidayk waa amar ayib waa kalaam waa amar biictibaari madluulihi wuxuu ku tusinaya weeyaan wa nahyi nahyiguna waa maa yadullu calaa alabi tarki waa wax un ku tusa isagana inaad ka tagto haddaan idhaahdo xadiidkaaga iyo warka aad sheegay been ha ku sheegin laa tagtib fii xadiidik sheekada aada sheekaynayso been ha ku darin ayib waa amar lagu siiyey oo lagaa reebayo inaad maaratay sidaa samayso nahyi wey wa khabarin khabar khabar waxaa la yidhaha sidiisaba maa yataxamalu sidqa walkadib wax ixtimaali kara been iyo runba wax ixtimaali kara haddaan idhahdo saafara khaalidun haddaan idhahdo hebel wuu safray waa khabar aan dadka u sheegay weeyaan hebel wuu safray ayib markaan leeya wuu safray ma saxbaa mise ma aha allahu aclam waa khabar aan dadka u sheegay saay waxaay waxaasaa maanta la sheegay idaacatu heblaa waxaa sheegtay jornaal hebel baa waxaa soo qoray ma jiraa warkaasi mise ma jiro allahu aclam khabar baa la yidhahdaa war wey yaxtamilu sidqa walkadiba run iyo beenba waa suuragal ayib wastikbaar marka la yidhaahdo isaga waa maay istikbaar istifhaam baa ku jirta wa huwa alabu lcilmi bishayin lam yakun macluuman min qabl yani waa inaad dalabto shay aan horay loo ogeyn maala waxaan ku hal fahimta almas'ala aw hal fahimta dars cashirkama fahamtay waa waxaa weeye alab baa meeshii isaga soo gelaya oo ku jira wayanqasimu wuxuu u qaybsamaabaa nidhi ayda ilaa tamanin wa cardin wa qasamin wuxuu u qaybsamaa yanqasim hadihi اlanwaac wa ahamu hadihi اlanwaac waxaa la inta ugu muhiimsani waa un almru wالnahyu labadaasaa inta badan ku shaqayn doona kuwan kale waa iska magacyobay u badan yihiin laakiin waxa aad kula socon doonaa waa amar iyo nahyi walidaalika buu u banbixi doonaa amarka iyo nahyiga labadoodaba gooni buu uga hadli doonaa tamanin wax la rajaynayo oo maaragtay aad tamanisan tahay alabu xusuuli waa inaad maaragtay waxaad jeceshahay inuu dhaco yaa la yidhaahdaa card ilaa tamani huwa alabu shay maxbuub baa la yidhahda tamanigu waa wax aad jeceshahay in uu maaragtay yimaado ood hesho layta shabaaba yacuudu yowman sidii naxwada ku miaalin layta shabaaba yacuudu yowma alla dhallinyaranimo ma soo noqoto alaa layta shabaabu yacuudu yowman fakhbiruhu bima facala lmashiibu ciradu waxay igu samaysay aan dadka hadda u sheegay marka waa waa maarata waxaa la yidhahdaa eh, ilaahay wuu kaa dhigi karaa laakiin waxa weeye way adag tahay ayib eh, ama wax aan maaragtay inta badan eh, dhici kara laakiin inuu qofku idhahda layta lii maalan faaxuja bi alla yaa maal eesiiya aan ku xajiyo marka waa shay aada jeceshahay inuu kuu yimaado cardiga waxaa la yidhahdaa isaga alab birifqin Eh, waa adigoo codsi laakiin si naxariis iyo ku jirto eh, maaragtay aan ahayn qasab alaa tanzil cindanaa oo kale oo maad nagu soo degtid maad noo timaadid caawo sidaasoo kale waa cardi baa la yidhahdaa cardi waa sida akhyaarta qaabka wax loogu sheegaa baa la yidhaahdaa mad waxaa iyo waxaas lama amro waxoogaa waxay ka fogaanayaan kelimo amar caawa noo imow ha iyo way kala duwan tahay caawa maad noo timaadid in qaabkaasa cardi la yidhahdaa qasamku isagu waa xilfiya dhaar weeyaan laafcalanna alkhayra wallaahi la afcalanna alkhayr walle inaan samaynayaa waxa iyo waxa inuu qofku yidhahdo ayib waalkalaamu kalaamku yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa amrin wa nahyin intaa xitaa waan oran karnaa amrin wa nahyin ama ilaa khabarin wa inshaa ayib laakiin sida kitaabka inoo qoran haddaan marno ilaa amrin wa nahyin buu qaybsama wax lays amray samee wa nahyin wax layska reebay ha samaynin wa khabarin iyo war bixin waxaas iyo waxaasaa dhacay waa intaa keliya waistikbaarin wa raadin waxaa iyo waxaa ma fahamtay war baan kaa raadinaya jawaab baan kaa sugaya wayanqasimu aydan wuxuu qaybsamaa ilaa tamanin wax la tamaniyo la jecel yahay inuu dhaco iyo wa cardin iyo wax ee eh, lagu bandhigay waa bandhig weyaan cardi bandhig weyaan masa eh, yaa la taxdiid oo kale waqasamin iyo dhaar oo kale ayib aqsaamu lkalaami biictibaari isticmaalihi waa qeybtii saddexaad marka aqsaamu lkalaam alkalaamu biictibaari maa yata'alafu waa midii koobaad waa laba shay buu isaga tagaabaan nidhi haddana waxaan idhi aqsaamu lkalaami biictibaari madluulihi wax uu ku tusini madluulku waa ma amar iyo nahyi way kala duwan yihiin waxa sameeya ha samaynayso madluulku itusiyema itusiy saddex aqsaamu lkalaami biictibaari isticmaalihi qaababka loo isticmaalo markii le isticmaalka lafdiga haddana si kale u qaybsama wa min jihatin aakhar dhinac kale marka la fiiriyo jihatin aakhar yanqasimu wuxuu u qaybsamaa kalaamkii ilaa xaqiiqati wa majaazin xaqiiqo waa wax sugan iyo wa majaazin wax maaragtay majaaz ah majaaz waxaa la yidhaahdaa wax qarsoon a wax qarsoon oo isagu waxaan macno kaluu kaa tusi doonaa in sha allahu tacaala marka xaqiiqatin wa majaaz xaqiiqa wax sugan iyo wa majaazan wax qarsoon falxaqiiqatu xaqiiqo waxaa la yidhaahdaa maxaa xaqiiqa la yidhahda maxaase majaaz la yidhahda waa tacriifaad kitaabka uu dhigayo iyo qawaacid kuliya baan idhi falxaqiiqatu xaqiiqa waxaa la yidhaahdaa maa baqiya wixii ku hadhay fil isticmaali isticmaal loo isticmaalo la adeegsado calaa mawduucihi wixii loo dejiyey shayga sidii loo dejiyey ee carabta ugu talagashay weli loo isticmaalo hadihi xaqiiqa waqiila culimo kale waxay yidhaahdeen waxaa la yidhi mastucmila wixii loo adeegsado weeye fii mastulixa calayhi wixii lagu heshiiye wixii loo dejiyey meh waa wixii lagu heshiiye yidhahdeen waa kale laba u shayga fi luga alcarabiya waxaasaa loo dejiyey xaqiiqo wey qolo kale waxay leedahay waxba yeynaa taa isku qasmine haddii dadkan binu aadamku shay ku heshiiyo waxaay waxa aan u baranno hadda xaqiiqu noqday mastulixa calayhi wey waa wixii lagu heshiiyey wayaa ku heshiiyey fii mastulixa calayhi min almukhaaibati min aljamaacati almukhaaiba jamaacada hadlaysa kooxda hadlaysa hadday dhahaan anagu saasaan waxaa u naqaanaa almukhaaib aljamaaca almukhaaiba ee qolada hadlaysa mukhaaطiba hadii la yidhahdo waa ismu faacil waa qolada hadli almukhaaba hadii la yidhahdo waa qolada lala hadla ismu mafcuul wey ayib almukhaaطiba qolada hadlaysa kaasaa waxaa la yidhahda marka ama dheh kii hore oo alxaqiiqatu maa baqiya fi listicmaali calaa mawduucihi sida xooga badan waa sidaa waa wixii ku hadhay sidii loo yaqiin ama waxaa tidhahdaa waqiila ma stucmila qiila haddii la yidhaahdo waa masalo eh, laga xoog badan yahay imaamu nawowi aqwaasho ku shaqeeyay ka mid tahay waqiila iyo wa fii qowlin marka waa ka yidhaahdaan qaalin bixiyo qiil ma waayo soo ma qaalin bixiyo haddaad islaanta iska furto ood saddexdiiba ku furto haddaad wax wadaadka wax siiso waayi maysid qeyl lagu raadiyo laakiin wadaadadu kuwa hadda maaha waa kuwii hore weeyaan wadaadadii hore waxaa la yidhi haddaad uun wax uun keento wuxuu kuleeyahay minhaajkaunbuu kuu kala baarayaa qeyl wuu ka soo heli qeyl minhaajka ku yaalla waayi maayo marka masaladu marka qiilkaas laguma dhaqmo imaamu nawowi aqwaasha uu ku shaqeeyo kuma jirto qiilka waxyaabaha lagu dhaqmo wuu kala saaray waxna waa lagu dhaqmaa waxna laguma dhaqmo marka waa masalo marjuuxa oo laga xoog badan yahay wey laakiin de qofku hadduusan lakabaq iyo aan jirin waxa weeyaan wuu iska wixii meel ku qoranba kitaabka waxay odhan jireen waaka ku qorane maanaa ku qoray hadduu khad madow arko waa ku qoran yahay maanaa ku qor kuleeyahy kaale ka leef marka hadduu mar qoran yahay oo khad madow meel ku taalo de waa daliil ba u tahay isaga kitaabkaa sheegay kitaabku ma raajixba ma marjuuxba ma qowlba ma fulaanba uma kala socon waqiila culimadii hore markaan leenahay culimada hore ma wada aha ee koox waxaa ku jirta mar walba danaystayaal ah oo iyagu maaragtay shaqaysta nin karmeedya ah ku jiray laakiin maaha markaan leenahay culimada culimad caalimiin baa ku jiray ummadda dadka cilmiga soo gaadhsiiyey kasoo shaqeeyey wax fiican iyo khayrka mar walba sheegi jiray masaa-isha wa wanaagsan dadka u fatwoon jiray ayaa mar walba ku jira <clears throat> sida kuwa haddaba ugu jiraan ayib waqiila waxaa layihi mastucmila waxa lagu loo adeegsaday fima stulixa calayhi waxa lagu heshiiyey min almukhaaibati min aljamacati almukhaaiba kooxda hadlaysa walmajaazu majaaz maxaa la yidhaha marka balu fiirso majaazka majaaz waxaa la yidhahdaa maabaa la yidhahdaa tujuwiza la gudbiyey maa tujawiza waa wax la gudbiyey can mawduuci wixii loo dejiyey baa la gudbiyey ayib wixii looloo dejiyey mithaalkan insha allah ku fahmi doonaa ayaa la gudbiyey oo maanta wax kalaa loo adeegsanayaa walxaqiiqatu xaqiiqadu marka imaa lugawiya xaqiiqa lugawiya inay tahay wa imaa sharciya inay tahay xaqiiqa sharciya wa curfiya inay tahay maxay kala yihiin saddexdan waan fahmi doonaa insha allah mihaalada wax lagu fahmaa wuxuu kitaabku u qeybiyey kalaamka biictibaari isticmaalihi markii qaabka loo adeegsado la fiiriyo xaqiiqi iyo majaas xaqiiqada waxaan nidhi waa wixii ku haray wixii loo dejiyey tusaale bal aan mihaalkeenu mila kelimatu asad asad asad waxaa loo yaqaanaa xayawaankan wax cuna ee libaaxa loo yaqaano asad waa libaax ayib xayawaankaasaan u naqaanaa haddaad tiraahdo marka fa idaa qulta ra'aytu asadan libaax baan arkay ra'aytu waxaan arkay asadan baan arkay libaax ayib haddaad tiraahdo libaax baan arkay waa xaqiiqa hadaad ujeedo libaaxii libaaxa ahaa xaqiiqa weeyaan kelimada asad waxaa loo dejiyey xayawaanka muftariska ee ummadda dhameeya iyo xoolahaba ee libaax la yidhaahdo marka asad haddaad kelimada ku dhawaaqdo xaqiiqadeedii bay ku joogtaa ayib waa xaqiiqo mastucmila fii ma stulixa calayhi isilaaxa maxaa laga wadaa ujeedadiisu waxa weeye itifaaqu qowmin cala isticmaali shayin fii shayin macluumin cindahum saasaa la yidhahda markaan nidhi mastulixa fiima mastucmila fiima stulixa caleyh wixii lagu heshiiyey baa loo isticmaalay micnaheedu waxa weeye itifaaqu qowm qolaa waxay isku waafaqeen cala isticmaali shayin shay inay u isticmaalaan fii shayin macluumin cindahum shay agtooda laga yaqaano bay u adeegsadeen haddii ay dadku isku waafaqaan arrinkani waa sidaa dee agtooda wuxuu ka noqonayaa xaqiiqa waa intaa wuxuu raba inuu ku tuso haddaan kulliba ku heshiisanahayba arrinku waa sidaa waa xaqiiqo kaas min almukhaaiba baa la yidhi aljamaaca almukhaaiba waa qolada hadlaysa oo jamaacada hadlaysa xaggooda saa loogaga heshiiyey almukhaaiba aljamaaca almukhaaibatu hayraha qolada cid kale la hadlaysaba sidan ku heshiisa gruub dhan magaalada siyaala dadka ku nool oo kale ee washington oo dhan hadday hadda ku heshiiyaan arrinkan sidaa iyo sidaa wey markay dad kale la hadlayaan iyaga agtooda wuxuu ka noqonayaa xaqiiqo maxaa jira saasay isku ogyiin iyagu waa intaa keliya wuxuu raba inuu ku sheego walmajaaz maxaa la yidhahdaa majaaz waxaan idhi majaaz maa tujawiza can mawduucihi wixii meeshii wixii loo dejiyey la gudbiye wey majaaz hortaa lafdu lmustacmalu fii gayri maa lahu baa la yidhaahdaa loo adeegsado wax loo dejinin si aad u barato majaaz waa erey loo adeegsado wax loo dejinin ayib marka mawduucii maxaa weeye tusaale haddaan keenno waa wax la gudbiyey maa tucudiya can mawduucihi wixii loo dejiyey waa la dhaafiyey fa fi listicmaali can macnaahu اlasli macnihii asalkaa waa laga naqliyey ilaa macnaa majaaz baa loo naqliyey miisaal balaan keena waxaan ihi ra'aytu waxaan arkay asadan libaax oo yarmi wax tooganaya haye kelimadaa ku baraaro ra-aytu asadan yarmi iyo ra asadan bay kala yihiin markii libaax inuu qori soo qaato wax toogto ma suuragalba suuragalba maxaan u jeednaa alrajul ashujaac waa nin geesiah weyaan nin geesi ah, ah. ayib qariinaa marka meesha taalla qariina saarifa ah oo ina tusinaysa qariina waxaa la yidhaahdaa wixii ku tusiya inaan loo jeedin waxa inaan loo jeedin libaax hadda waxa ay tusinaysaa yarmi ficilka yarmi baa wuxuu tusinayaa libaax looma jeedo libaax wax ma gado qof baan u jeedaa ayib qof inaan u jeedo maxay tusinaya marka oon hadda meeshan rajul aan u jeedo maxay tusin isaga naftiisa maxay tusiye yarmi yani inaan qof u jeedo waxay tusiye yarmi ficilkan ganashada ay tusisa marka maxaa nidhi waa kelimo majaaz maxaa la yidhahdaa waa kelimo asalkeedii la gudbiyey oo la dhaafiyey oo wax aan loo dejinin hadda loo adeegsanayo waxaana ka faa'iidaysan inay tahay kelimada la gudbiyey booskeedii ficilkan yarmi aba i tusay oo ganashada ah maxaa jir libaax wax ma ganto qof baa wax ganta marka waa intaa majaaska si aad faham eh, dhow aada u qaadato eh, ra asadan yarmi eh, dhowaan waxaan geli doonaa yani qaabkan isticaarada iyo majaaska uu ku yimaado waxa la yidhaahdo isticaara meesha ku jirta lafdi baa meeshan laga raray lafdi kalead adeegsatay oon kii ahayn ee kelimaa lasoo qaadayaa ku tusinaysa mid kale waa yarmida hadda waxa meesha shaqaynaya kelimada ayib wاlxaqiiqaةu xaqiiqadu ima lugawiya wa ima sharciya aqwى اlxaqaa'iq alxaqiiqa alsharciya uma alcurfiya uma lugawiya la yidhahda yani say u kala xoog badan yihiin midda ugu xoog badan xaqiiqada sharciga ah wey iyo xaqiiqada curfigaa ku xigta midda lugawiga u dambayn doonta xagga xoog iyo tabarta iley ima lugawiya wa ima <clears throat> sharciya ayib iyo wa ima curfiya ayib ima curfiya saddexdaa xaqiiqo wax hadda aada hoos fiiriso bejka labaad baan filayaa dad fiirisaan xaqiiqa lugawiya saddex qaybood bay uqaybsameen lomber one meeshuu siiyey xaqiiqa lugawiya mayla socotaan xaqiiqa lugawiya maxaa la yidhahdaa lugawiya ayib xaqiiqa lugawiya waa allafd almustacmal fii ma wudica lahu fi lluga waa lafdiga loo adeegsado wixii luqadda loo dejiyey tusaale mithl asiyaam asiyaam fahuwa fi lugati alimsaak waa un afaysi yani afaysi waxaa weeyaan soomka fi luqati alimsaaku baa lgu markaan leenahay soomka luqadda waa imsaak waa inaad inaada hadlin inaad iska aamusto inaada waxba cunin taasaa la yidhahdaa imsaak xaqiiqadaas marka waa luqow asalkeedii bay ku taagantahay xaqiiqana waa sharciya waya allafظ almustacmal fi ma wadica lahu fi sharci waa lafdiga loo adeegsado wixii sharcigu u dejiyey luqadaha dambe ogow sharcigu wuxuu u dejiyey mil ka salaa macnaheedu waa altacabudu lilahi tacaala biafcaali wa aqwaali awaluha altakbiir wa aakhiruha altasliimu cala sifati lmaqsuus sidii uu sifatu salaadkay sheekh alalbani ku tacriifinaya aqwaal muftataxatun bitakbiiri wa mukhtatamatun bitasliim lagu bilaabo allahu akbar assalaamu calaykumna ku dhammaato soo salaad sidaa looma adeegsado sharcigu sidaa soo dejiyay xaqiiqa sharciya ayib xaqiiqa curfiya baa inoo dhiman xaqiiqa curfiya maxaa la yidhahdaa hiya allafd almustacmal fi wudica lahu fi lcurfi luqadii ma aha ogow sharcigiina ma ah laakiin waa curfiga dadka dhexdooda curfiga waxaa la yidhahdaa dadka dhexdooda siday u barteen ayib labay u qaybsantaa marka curfiya caama iyo curfiya khaasa curfiyad guud maxaa la yidhahdaa wahiya maa tacaarafa calayhi caamatu ahli lcurfi dadka curfiga curfiga waxaa la yidhahda dadka dhan waxay isla og yihiin taasaa curfi la yidhaha curfiga dadka haddii la yidhaahdo maala mil lafdi daaba curfiya caama addaaba ereyga la yidhaahdo fahiya fi lugati smun likulli maa yadubu cala alcard daaba waxaa la yidhahdaa wax kasta oo dhulka dushiisa ku socda ayib hayra ana alcurf khasasahu bidawaati alarbac kalo fiirso curfiya caamiya curfiya khaas caam ahaan curfiyada waxaa la yidhaha wax walba oo dhulka dushiisa ku socda wax kasta oo nool ama laba lugood ha lahaado ama afar ha lahaado ama ka badan ha lahaado ama ka yar ha lahaadee waa daaba laakiin alkha curfiya khaasa waxaa la yidhaahdaa maa tacaarafa calayhi bacdu dawaa'if dadka qaar waxay barteen gooni yaa curfiya khaasa oo min alalfaad alatii wadacuuha limacnan cindahum mila aljasm fa fi luai alqacu jasmu fi lua alqac baa lagu yidhahda waa goyn kamaa fi lqaamuus cinda naxwiyiin waa nawcun min alcraab bls hadda jasmu haddaan idhaahdo rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo jasmo afartaas calaamaatlicraabkii ad noqdaan sooma marka jasma maxaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo jasmadu luqada qaci baa lagu dhaha wax la gooyey kabaana jasma waa la yidhaahdaa laakiin curfiga naxwiyiinta markaan tagno jasme maxaa la yidhaahdaa ayib waa nooc min alciraaq qayb ka mid oo ah ciraabta weeyaan wixii la reebaa la yidhahdaa jasm taasna waa curfiya khaasa marka curfiya caama iyo curfiya khaasa xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa sharciya afartaas weeyaan ayib aqsaamu lkalaami bictibaari isticmaalihi qaabka loo adeegsado markaan fiirino wa min wajhin aakhar yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa xaqiiqatin wa majaaz xaqiiqi majaaz falxaqiiqatu xaqiiqadu xaqiiqa marka waxaa nidhi wax ee sugan iyo wa majaaz wax qarsoon baa nidhi oo sidii loogu tala loo dejiyey ma ahee macno kale hadda kuu qarsoon asad markaad leedahay asad ninbaa kuu qarsoon marka waa sidaa mijaaska si aad u fahamto falxaqiiqatu xaqiiqadu maab weeye baqiya ku hadhay fil isticmaali wixii loo adeegsanaya calaa mawduuci wixii loo dejiyey bay ku hadhay oo loo adeegsadaa waa asadkii iyo libaaxii oo libaaxii loogu talagalay wa qiila waxaa la yidhi mastucmila waa waxa loo isticmaalo loo adeegsado fii mastulex calayhi wixii lagu heshiiyo min almukhaaiba min aljamaca almukhaatibati hayraha jamaacada dad kale la hadlaysa waxay iyadu isku heshiisa weeyaan kaasaa la yidhahdaa xaqiiq wاlmajaazu majaaz waxaa la yidhaahdaa maabaa baa la yidhahda tujawiza la gudbiyey can mawduucihi wixii loo dejiyey waa la gudbiyey waa kelimadii asad oo yarmi aan nidhi asadan ra asadan yarmi waa la dhaafiyey wixii loogu talagalay qof baa loo adeegsaday walxaqiiqatu xaqiiqadu imaa lugawiya inay tahay xaqiiqa lugawiya waan sheegnay waa sida soomkii oo kale wa imaa sharciya inay tahay waan sheegnay waa sida salaadii oo kale wa imaa curfiya inay tahay curfiga dadku se u yaqaanaan ama daabadii curfiya caamay noqon ama maaragtay sida qad jasmadii aan dhahaynay waxaa weeye curfiya khaasa ayay noqonaysaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ayib hadday jiraan wax su-aala wax istifsaara cashirkii aan akrinaynay waad samayn kartaan daqaa'iq wadaysataan insha alla baaraka fiik eh, insha allahu tacaala kitaabka sidii aan ku ballanay maskaxda ku haya wiig dhan baa haysataan walaalaha ilaahay ha barakeeye rag baa hadda xalay arkaya oo kitaabka dhan inay soo xifdiyaan raboon ka dhagaysto yani waa waa hima alcaaliya kitaabka dhan in la xifdiyo waa qawaacid in la xifdiyo way fiican tahay ee eh, haddaadan gaari karin xaddaa waa inaad waxyaabaha la baraarujinaya sida tacriifaadka iyo waxyaabaha cashirka ugu sii muhiimsan hadda haddii la yidhahdo xaqiiqa maxaa la yidhahdaa sheegi doonta waa inaad sheegto wey majaaz maxaa la yidhaahdaa xaqiiqa maxaa la yidhaahdaa ayib tacriifka usuulu fiqi waa maxay dhanni maxaa la yidhaahdaa shaki maxaa la yidhaahdaa waxyaabahaas waa waxyaabaha ugu yaraan in la ogaado ay lagama maarmaan tahay weeyaan waxaa jira kitaabka imtixaan buu yeelan doonaa sani imtixaanku ma aha mid looga cararayo kitaabka insha allah midaan rabna in looga cararo maaha waa imtixaan wuu sahlanaadaa waxaa la yidhaha sideedaba ninka kitaab akrista ee imtixaan warqad lagu soo hoos dhigay iyo imtixaan lagaa qaaday kugu adkaan maayo dad wax soo akrida adu kugu cusbaan maayo wax warqada lagu hoos dhigay kugu cusbaan mayso marka insha allahu tacaala imtixaanku maaha mid looga cararayo hala soo dadaalo insha allah jazakum allah khair ولفك انت عادي مهن ثلاثة معي اسكالي صار صور راتشد بعدين صور لي 30 halay halgeed tiile meesha kaa tiile baashana shu inta saareed shalay intuu yiri